بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الوقف cashirkeenna sagaal iyo kontonaad ee kitaabka qadriga ah waxaynu ka bilaabaynaa bogga saddex boqol iyo labiyo lixdan iyo waqfiga culimmadu xagga balaaqada marka ay qiimaynayaan waxay eegaan baraacatu likhtitaam wax la yidhaha in xagga dambe la mariyo marka kutubta la qorayo baabkeennini markuu waqfi noqday waqfi waxaa la isweydiinayaa macnihiisu waa maxay waqfigu waa joogsiga waa halka lagu joogsanayo waxay ka dhigan tahay haddaba kitaabkeennan waqfi buu u dembaysiiyey oo waa halkuu kitaabku ku joogsanayey ama ku dhammaanayey hamsatul wasliga ayaa ka dambaysa wax kaloo hamsatulwasliga aan ahayn oo ka dambaysaa ma jirto alwaqfu waa waqfigii waqfiga markay culimmadu tilmaamayeen saddex tilmaamood ayay ku kala tilmaameen qole waxay yidhaahdeen waqfiga waa qadcu sawti aakhira alkelima cinda aakhiri alkelima alwadciya zamaanan waa qadcu sawd in codka la jaro ama la aamuso aakhiralkelimati kelmadda aakhirkeega lagu aamuso kelmaddii alwadciyati wadciga ahayd ama dejinta iyo qoraalka zamaanan zeman in lagu aamuso waxoogaa in la aamuso ayaa waqfi loo yaqaanaa qadcu sawd ereyga qadcu sawd waxaa soo hoosgelaya waa jinsiyo sagtadii iyo waqfigii iyo waxyaabo badan baa qadcu sawd isla soo hoosgelaya markaynu nidhaahno aakhir alkelimana waa fasal oo waxa inaga baxaya ereyga aakhir alkelima ah waxa inagaga baxaya haddii aakhirulkelima meel aan ahayn lagu aamuso walow idiraariba ha ahaada ama xaaladuu dooni ha ku sugnaadee alwadciya markaynu leenahay waxaa soo gelaya kullamaa oo sidaynu ognahay asalkeega hore kulli laamka ayau ahaa haddana waa la wasliyo kulli iyo maa baa laysku daray mawsuulada markay tahay zamaanan markaaynu nidhaa waxoogaa wakhti ah lagu dul aamuso ereyga zamaanan ah waa qeyd sida inoo muuqato zamaanan waxa weeye wax ka yara badan sagtada inteedii ayaa la rabaa inuu aamusku yahay haddaba wakfiga qolo kale waxay ku tacriifiyeen qaطcu kelimati camaa bacdahaa waqfigu waa qaطcu kelima camaa bacdahaa bay yidhahdeen waxaa la ogaaday inay khalad tahay oo kelmadda haddayna waxbaba ka dembaynin oo kelmaddaniba ay tahay hadalka tii ugu dembeeyey tii ugu dembaysay hadday tahay sideebaa looga jarayaa wax kaloo ka dambeeya qaطculkelima camaa bacdahaa waxaa khalad ka dhigay aakhir alkelima markayaakhir alkalaam markay kelmaddu dhacdo sidee loo waqfiyaya qolaa tidhi waqfigu sidaa maahee waa qaطcu اlxarfi can اlxarakati waa in xarafka xarakada laga xadfe bay yidhaahdeen waqfiga marka la doonayo xarafka xarakaysanun ha laga xadfo xarakada waxaa la ogaaday arrinkaasina inuu khalad yahay sababta lagu ogaadayna waxaa weeye haddii kelmadda la waqfiayaa ay reebnayd sideebu waqfigeegu noqonaya xarakaba ma lahayn markeega hore kelmad reeban oo reebniin ku dhammaanaysay baa waqfi lagu yidhi waqfigu wuu ka suuroobayaa iyadoo reeban in la waqfiyo qaalad oo ta'daa ku dhammaata ayaa waqfi lagu odhanayaa qaalad sidee baad u waqfii haddaad tidhaahdo qad xadfulxaraka xarakan xadfayaa xaraka la xadfaaba ma jirto haddaba culima waqfigu asbaab buu leeyahay asbaab waqfiga keensataa way jirtaa anwaacna wuu leeyahay intaasoo dhan kama hadlayno keliya sheekheennu wuxuu ka hadlayaa un waqfiga markuu waqfiga soo qaato wuxuu ka hadlayaa un ereyada sida loo waqfiyayo alwaqfu baabun alwaqfu waqfiga fil afsaxi sida fasaaxada badan calaa naxwi raxmatin raxmatin iyo ka la midka alla waqfiyayo bilhaa'i ha' buu ku sugnaaday wa calaa muslimaatin muslimaad iyo ka la midka a marka la waqfiyayo bitaa'i ta' buu ku sugnaaday waxaa laynoo sheegayaa kelmadda la waqfiyayo labaa loo kala qaadayaa kelmadda la waqfiyayaa inay ta' ku dhammaato iyo inay kelmaddan la waqfiyayaa ayna ta' ku dhammaanin labadaa unbaa loo kala saarayaa kelmaddu inay ta' ku dhammaato iyo inayna ta' ku dhammaan haddayna ta' ku dhammaanin halkaa inoo dhig sida loogu waqfiyayaa way inoo soo socotaaye hadday kelmaddu ta' ku dhammaato waxaa la eegayaa ta'daa ay ku dhammaatay inay reebban tahay iyo inay xarakaysan tahay baa la eegayaa ta'day ku dhammaatay hadday reebban tahay sidaa ay tahay unbaa loo waqfi oo qaalad haddii waqfi lagu yidhaa ama jelasad haddii waqfi lagu yidhaa sidaa unbaad u waqfi qaalad iyo jelasad unbaad odhanaysaa waa hadday ta'du reebban tahay ta'danay kelmaddu ku dhammaatay hadday xarakaysan tahay waxaa la eegayaa jamac mu'anasu saalim iyo mulxaqiisii inay tahay alif iyo ta in lagu jamciyey iyo alif iyo ta inaan lagu jamcin baa loo kala qaaday haddii alif iyo ta lagu jamciyey waa muslimaad eh laba weji ayaa ku bannaan in ta'dii iyadoo reeban la waqfiyo oo la yidhaahdo muslimaad iyo in ta'da lafteedaba ha loo bedelo oo ha reeban lagu waqfiyo oo muslimaah la yidhaa labadaa weji ayaa jamaca mu'anasu saalim ku bannaan labadaa weji waxaa fasaaxo badan ta'da ayaa fasaaxo badan muslimaat in ta' loogu dhawaaqo ayaa fasaaxo badan oo sheekhu laba jeer buu caddeeyey arrinkaasoo fil afsaxi markuu yidhi wuxuu caddaynayaa inay tahay tii fasaaxada badnay tani xagga dambena wuxuu odhan waqad yuckasu fiihinna waqad yuckasu fiihinna waxay tilmaamaysaa muslimaadkaa jamaca mu'anasu saalim ee ha ha lagu waqfiya aynu nidhi inay bannaan tahay in taa lagu waqfiyaa oo muslimaat aad odhan karto ta ha ah lagu waqfiyaynu nidhi ta sida afsaxaa ta ah baa lagu waqfiyaya muslimaat waxaa kaloo bannaan in ha lagu waqfiyo oo muslimaah la yidhaah ta'da xarakaysan haddaba haddii jamac ay ku jirto sidaasaa loo waqfiyayaa haddii jamacii jamaca mu'anahu saalim ayna ku jirin waa raxmatin oo kale laba weji baa inoogu bannaan waqfigeega in ha loo beddelo oo la reebo oo la raxmah iyo in iyadoo ta'a ah la waqfiyo oo la yidhaahdo raxmat waxaana fasaaxo badan ha'nimada ayaa fasaaxo badan raxmah in la yidhaha baa fasaaxo badan oo ha la akhriyo laakiin way bannaan tahay ta' in la akhriyaana oo sheekhu fil afsaxi buu yidhi xagga dambena waqad yuckasu fiihinna buu ina odhan doonaa haddii ereyga haddaba ta ay uu ku dhammaanayo saddexdaasaa loo kala qaadayaa inay ta'du reeban tahay iyo inay xarakaysan tahay hadday reeban tahay reebniinkaa unbaa loo dayni waqfiga hadday xarakaysan tahayna inay jamac muhanathu saalim ku jirto iyo inay kayrkii ku jirto hadday jamac muhanathu saalim ku jirto waxaa fasaaxo badan waqfiga in ta' la akhriyo ta' reeban waxaa kaloo bannaan in ha' reeban la akhriyo haddayna jamacaa ku jirinna waxaa fasaaxo badan ha' reeban in la akhriyo waxaa kaloo banaan in ta' la akhriyo bal hadda aynu eegno intaa sheekhu siduu ka yidhi baabun alwaqfu waqfiga fil afsaxi qowlka fasaaxada badan calaa naxwi raxmatin raxmatin iyo ka la midka alla waqfiyayo bilhaa'i ha' buu ku sugnaaday raxmatin waa ta xarakaysan oon jamac mu'anasu saalim ahayn maxaa u naxwiya wax kastoo ta'du ay xarakaysan tahay jamac mu'anasu saalimna ayna ahayn raxma raxmah baad odhan markaa raxmatna way bannaan tahay wa calaa muslimaatin muslimaatin waqfiga lagu waqfiyayaana bitaa'i ta' buu ku sugnaaday waa qowlka afsaxa ah bal sharaxa aan eegno idaa wuqifa marka la waqfiyo calaa maa mid marka lagu waqfiyo fiihi ay ku dhex sugan tahay taa u ta'niisi taa u ta'niis ay ku dhex sugan tahay fa in kaanad hadday tahay saakinatan mid reeban oo lam tatahayar lam tatahayar isma beddelayso hadday reebban tahay marka la waqfiyayo isma beddelayso naxu qaamat oo kale wey way istaagtay qaamat wasliga iyo waqfiga waa isku sidaasuun waqacadad oo kale weeye qacaddad in kaanad hadday taadu tahay mutaxarikatan mid xarakaysan fa ima an takuuna inay tahay alkelimatu kelmaddu jamcan mid lagu jamciyey bilalifi wataa jamac mu'anasu saalim ow laa iyo inayna ahayn fa in lam takun haddayna ahayn kadaalika kaa horoo kale fal afsaxu waxaa fasaaxo badan alwaqfu in la waqfiyo biibdaalihaa kiyoo loo beddelayo haa an ha loo beddelayo taquulu waxaad odhan haadihi tani raxma wa haadihi tani shajara wa bacduhum culimmada qaarkood ba'daa wuu kasriyeye kordhiga wa bacduhum culimmada qaarkood yaqifu wuxuu u waqfiyayaa bitaa'i ta' buu ku waqfiyayaa waqad waqafa waxaa kaloo waqfiyey bacdu sabcati toddobada sheekh ee quraada a qaar ka mida fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin iyo ina shajarata zaquum bitaa'i ta' bay ku waqfiyeen labadaba wa sumica waxaa la maqlay bacduhum carabta qaarkood yaquulu isagoo odhanaya yaa ahla suurati albaqarat baqarat yaa ahla suurati albaqarat baqarad waxa weeye ta aan jamac mu'anasu saalim ku jirin oo xarakaysan sida fasaaxada badani ha bay ahayd in maxay la yidhaahdo yaa ahla suurati lbaqara baqara halkii laga odhan lahaa ayay ta'daa kaga dhawaaqeen fa qaala wuxuu yidhi bacdu man kuwii qaarkood samicahu maqlayey wallaahi maa axfadu minhaa aayat wallaahi maa axfadu minhaa aayat ilaahay baan ku dhaartaye baqaradaa qur'aanka ad ii nisbaysay ama baqarada ad ii nisbaysay aayad kama xifdisni wallaahi maa axfadu minhaa aayat sida fasaaxada badani maxay ahayd aayat markuu yidhi inuu aayah yidhaabay ahayd waha ka dhigo wallaahi maa axfadu minhaa aayah halkuu aayah ka odhan lahaa ayuu taa ka dhigayuu aayad ka yidhi wa qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi waa abunajmi nin la odhan jiraye wuxuu yidhi markuu gabayga tirinayey والله أنجاك بكفي مسلمات من بعد ما وبعد ما وبعد مات صارت نفوس القوم عند الغلسمات وكادت الحرة أن تدعى أمات وعلي والله إلهي أيا أنجاك كبدباديي bikafey maslamat maslamat maslamo ninka la yidhaha labadiisa gacmood buu ilaahay kugu badbaadiyey min bacdi maa intii kadib buu ilaahay ku badbaadiyey wa bacdi maa intii kadib buu ilaahay ku badbaadiyey wa bacdi mat intii kadib buu ilaahay ku badbaadiyey saarad ay noqotay nufuusulqowmi qoomka nafahoogu cindal khalsamad halkan khalsamada loo yaqaan ama hunguriga sakaraad naftu markay timid oo wakaadad ay sigtay alxuratu gabadha xorti ihi an tudcaa in loogu yeedho amat addoon in loogu yeedho la qafaasho halkii dumarka la qafaalanayey naftuna inay baxda ay sigaysay ayuu ilaahay maslamo kugu badbaadiyey labadaa bayd maxalu shaahidku waxa weeye maslamat waa ta xarakaysan oo maslamata buu ahaa kumana jiro jamac wuxuu ahaa sida fasaaxada badan ha in lagu waqfiyo in maxay la yidhaah bay ahayd maslamah halkuu maslamah ka odhan lahaa ka keeni lahaa ayuu maslamad ka yidhi wa bacdi madda beydka dambe beydkaa hore ku dhammaanaya shadrigiisa dambe bacdi mat ereyga mat ihi waa bacdi maa alifkii maa ku jiray ayaa ta' loo bedeley oo bacdi mat baa la yidhi waa la xadfo ta'daasaa meesha la keeno loo bedelay alifkii bacdi maa markaynu nidhaahno alifka ayaa ha loo bedeley waa la waqfiyey oo ta' baa lagu waqfiyey bacdi mah bay ahayd ma og tahay halkii bacdi mah laga odhan lahaa ayuu bacdi mad ka yidhi markaa gabayaagu khalsamada shadriga dambe ku jirta la mid weeye ereyga khalsamad ah iyaduna khalsamah inuu yidhaa bay ahayd halsamah amada dambe amah amat buu yidhi wallaahu ilaahay ayaa anjaaka ku badbaadiyey bikafay maslamat maslamo labadiisa gacmood kugu badbaadiyey min bacdi maa intii kadib wa bacdi maa intii kadib wa bacdi mat intii kadib wa in kaana hadduu yahay jamcan mid la jamciyey ereyga ta'da wata bil alifi wataa'i alif iyo ta' mid lagu jamciyey fal asaxu ka sixada badani alwaqfu waa in la waqfiyo bitaa'i ta' waa in lagu waqfiyo jamaca ta'daa fasaaxo badan ha'duna way bannaan tahay wa bacduhum qaarkood yaqifu wuu waqfiyayaa bilhaa'i ha ayuu ku waqfiyayaa wa sumica waxaa la maqlay min kalaamihim hadalkooga waxaa laga maqlay kayfa alikhwatu waalakhawaah akhawaah oo ha la akhriyo maxay ahayd sida fasaaxada badani kayfa alikhwatu waalakhawaat ta in la akhriyo ayay ahayd ilin alif iyo ta baa lagu jamciyey akhawaat akhawaah baa la yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen dafnu lbanaah min almakrumaah dafnu lbanaah hablaha in nolosha lagu aasaa min almakrumaah sharafta ayay ka tirsan tahay hablahoo nolosha lagu aasaa waa sharaftay ka mid tahay bay odhan jireen waa jaahiligiioo waxay odhan jireen inantu ceebunbay kuu keeni bay odhan jireene intayna ceeb kuu keenin iska qabo halkaa ayay taagnaayeen ilaahay ayaa sharciga soo dejiyey oo inaga xarrimay in hablaha iyagoo nool la aaso wa idalmaw'uudatu su'ilat buu ilaahay yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii hore ee jaahiliga ahayd dafnu dafnulbanaah min almakrumaah bay yidhaahdeen maxallu shaahidkeennu waa ereyga albanaah ah waa jamac ta'wata sida fasaaxada badani inta' lagu waqfiyay ahayd oo maxay la yidhaahdo dafculbanaat min almakrumaat waqad nabbahtu waxaan kugu baraarujiyey cala alwaqfi waqfintii ayaan kugu baraarujiyey calaa naxwi raxmatin raxmatin iyo waxaa la midkaa ah, bitaa'i ta' loogu waqfiyeyey wa muslimaatin iyo ka la midkaana bilhaa'i loogu waqfiyeyey biqowliya hadalkaygaan kugu baraarujiyey bacdu xagga dambe aan kaa odhan doono waqad yuckasu fiihinna waqad yuckasu waa la cagsiyi doonaa fiihinna kuwan dhexdooda sow raxmo maynaan odhan fasaaxadu waa ha sow muslimaadna maynaan odhan fasaaxadu waa ta waqad yuckasu fiihinna labadaba oo raxmadii ha'da ahay ta'baad ka dhigi muslimaadkii ta'da ahaana ha'baad ka dhigi oo waa cagsi qadaasi mudaaric bay gashay taqliil bay faa'iidaynaysaa waa laga fasaaxo badan yahay markaa cagsiga ismiga haddaba ta'aha ku dha lagu dhammaada qaabka loo waqfiyayo waa saddexdaa dariiqeen ka hadallay ismigu hadduu ta'ba ku dhammaado saddexdaa dariiq baad u waqfiyaysaa waxaa inoo soo hadhay ismigii bilaa ta'da ahaa ismigu haddii uuna ta'wadanin waxaa loo kala qaadayaa inuu manquus yahay iyo inuuna manquus ahayn labadaasaa loo kala qaadi manquus hadduuna ahayn dib inoogu dhig xagga dambu inoogu imane manquus hadduu yahay oo ismigan la waqfiyayaa ismi manquus ah hadduu noqdo waxaa loo kala qaadayaa inuu marfuuc yahay iyo inuu majruur yahay labadaasaa loo kala qaadi marfuuc iyo majruur baynu u kala qaadi iyo mansuub hadduu mansuub yahay dib iigu dhig hadduu haddaba manquus marfuuca noqdo ama manquus majruur ah hadduu noqdo waxaynu samaynaynaa tanwiinta waynu ka xadfi xilliga uu tanwiinta sito tanwiinta waynu ka xadfi markaan tanwiinta ka xadafno sida fasaaxada badan waxaynu xarafka u dambeeyo reeban baynu ku waqfiyi jaa'a qaadin waa manquus marfuuca oo tanwiin wata markaad waqfiyayso tanwiinta xadaf daadkana reeb oo maxay dheh jaa'a qaad qaad marartu biqaadin marka waa waa manquus majruur ah oo tanwiin wata waxaa lagaa rabaa tanwiinta xadaf daadka oo reebanna ku waqfi oo maxay dheh marartu biqaado haddii marfuuca iyo mansuubka ya-doodii ay joogto oo tanwiin uuna sidanin sidaa unbaa loo dayni oo waxba laga beddeli maayo jaa alqaadii haddii waqfi lagu yidhaha alqaadii waa manquus marfuuca oo bilaa tanwiina bas sidaa unu waqfi jaa alqaadii unbuu noqonayaa waqfigu hadduu noqdo marartu bilqaadii oo kale waa manquus majruur ah oo bilaa tanwiina sidaa un baa loo daynayaa haddaba marfuuca iyo majruurka manquuska ah afar baynu ka dhignay waayo marfuuc markuu yahay manquusku inuu tanwiin situu jaa'a qaadin yahay iyo inuu bilaa tanwiin yahay oo jaa'al qaadi uu yahay labadaa majruur markuu yahayna labadaa labadoodii inuu marartu biqaadin yahay oo isagoo majruuro uu tanwiin sito iyo inuu marartu bilqaadii yahay oo isagoo majruuro uu bilaa tanwiin yahay afartaa ayaynu manquuska markuuna mansuub ahayn aynu u kala qaadnay waqfigiisana waad aragtaa cagsiguna waa bannaan yahay wuxuu yidhi sheekhu wa calaa naxwi qaadin qaadin iyo ka la a ah dushiisa waa la waqfii rafcan marka la rafcinayo wa jaran iyo marka la jerayo bilxadfi xadaf baa lagu rafci ayaa lagu waqfii waa in tanwiinta la xadfo rafcaha iyo jerkaba xarafka ka hor tanwiinta hoostaallayna la reebo waa hadduu tanwiin sita laakiin waxaa lagu qartay tanwiin inay labada jeerba uu sidanayo tusaalaha naxwi qaadina qaadinkaa tusaalaha aa ah tanwiin sita wa naxwilqaadii ereyga alqaadii iyo kalamidka a dhexdiisa ayaa la waqfii wa calaa naxwilqaadii alqaadii iyo kalamidka ayaa la waqfii fiihimaa labadaa xaalo dhexdooda waa rafcaha iyo jerka alqaadi waa bilaa tanwiinoo al buu wataa haddaba markuu marfuuca yahay iyo markuu majruurka yahay waa la waqfi'i bilihbaati ihbaat baa lagu waqfi'i ihbaat baa lagu waqfi'iyo ya'da waa loo deyni labadaa xaalo sidaasaad ku waqfi'i jaaa alqaadi iyo marartu bilqaadi labada horena waxay ahayn jaaa qaad iyo marartu biqaad afartaa xaaladood ayaynu manquus aan mansuub ahayn ku arkaynaa idaa waqafta markaad waqfido cala almanquusi manquuska markaad waqfido wa huwa manquusku alismu waa ismiga alladii ismiga aakhiruhu aakhirkiisu yaa-un ya uu yahay ya-a oo maksuurun la kasrinayo maa qablahaa ka ka horreeyee fa imaa an yakuuna inuu yahay munawanan mid la tanwiininayo ow laa iyo inuuna ahayn maxaa loo kala qaadi munawan iyo hayru munawan fa in kaana hadduu yahay munawanan mid la tanwiininayo fal afsaxu waxa fasaaxo badan alwaqfu calayhi in la waqfiyo rafcan marka la rafcinayo iyo wajaran marka la jerayo bilxadfi xadaf tanwiinta la xadfayo taquulu waxaad odhan haadaa qaad haadaa qaad kaygu haadaa qaadin buu qorayaa oo kasratayn buu daadka siinayaa looma baahno in daadka kasratayn la siiyo waa in daadka la reebaa haadaa qaad kaasaa reebaya sow maaha saxdu waa taa wa marartu biqaad kanna waa in daadka la reebaa wa marartu biqaad baa loo waqfi wa yejuusu waxaa kaloo bannaan waa hadda afsixii kaa aan ka hadallay hayrulafsixuna waa kan wa yejuusu waxaa bannaan an taqifa inaad waqfido calayhi isaga dushiisa manquuska bil yaa'iya inaad ku waqfido wa bidaalika kaa oo ya waqfiga ah ayuu waqafa ku waqfiyey ibnu kaiirin sheekha ibnu kaiir la yidhaah calaa haadin kelmadda haadin ah iyo wawaalin kelmadda waalin ah iyo wawaaqin kelmadda waaqin ah oo min qowlihi tacaala ilaahay qowlkii ka ahaaday welikulli qowmin qoom kaste waxaa u sugnaaday haad welikulli qowmin haad haad oo daalkaa la reebo ayuu ibnu kaiir ku waqfiyey wamaa lahu min duunihi min waal waal oo laamkaa la reebo ayuu ku waqfiyey wamaa lahu min duunihi min waaq waaq oo qaafkaa la reebo ayuu ku waqfiyey welikulli qowmin qoom kasta waxaa u sugnaaday haadin hanuuniye ayaa u sugnaaday wamaa lahum uma aha min duunihi ilaahay sokadiisa min waalin cid waali u ihi uma ahaa wamaa lahum uma aha min duunihi ilaahay sokadiisa min waaqin badbaadiya uma aha ibnu kahiir haddaba aayaadkaa markuu waqfiyayey wuxuu ku waqfiyey ihbaat buu ku waqfiyey sukuun ma aha ihbaat buu ku waqfiyey sukuunku waa sidii saxiixa ah afsaxa ahayd wuxuu ku waqfiyayaa ibnu kahiir welikulli qowmin haadii ya'daasuu keenayaa wamaa lahum min duunihi min waalii waali ayuu leeyahay wamaa lahum min duunihi min waaqii waaqi ya'daa ayuu ibnu kasiir ku waqfiyey wa in kaana hadduu yahay hayra munawanin hadduu yahay mid aan la tanwiininin fal afsaxu waxa fasaaxo badan alwaqfu calayhi in la waqfiyo rafcan marka la rafcinayo iyo wajaran marka la jerayaba bilihbaati ya'da isagoo la sugayo waa labadii xaaladood ee dambe rafciya jerka bilihbaat ka qowlika oo kale weeyi qowlkaaga haada alqaadi a tidhi qaadigii waa kan kani alqaadi waa qaadigii mubtadiya khabar baan iskaga dhigi karnaa ama haadaa kan alqaadi ee qaadiga ah hee baa lagu odhani oo nactibaad ka dhigi wa marartu bilqaadi labadaa jeer ee dambe sidaasaa loo waqfiyey wayejuusu waxaa kaloo bannaan labadan dambana alwaqfu calayhi alwaqfu in la waqfiyo calayhi dushiisa in la waqfiyo bilxadfi xadaf in lagu waqfiyo wa bidaalika kaa ayay waqafa aljumhuuru jumhuurtu ku waqfiyeen cala almutacaali ereyga almutacaali ah iyo watalaaqi ereyga atalaaqi ah oo fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ku jiray alkabiiru lmutacaal bay yidhaahdeen jumhuurtu way reebeen liyundira yowma talaaq bay yidhahdeen qaafkaana way reebeen wa waqafa bnu kasiirin ina ibnu kasiir wuxuu ku waqfiyey bilyaa'i ya'buu ku waqfiyey cala alwejhi wejkii isagoo raacaya alafsaxi fasaaxada badnaa wejkii afsaxa ahaa ayuu raacay ibnu kasiir waqad yuckasu in la cagsiyo ayaa la arkaa fiihinna masaa'ilkanan ka soo hadallay oo dhan dhexdooda imise mas'alo ayaynu culima ka soo hadallay toddoba mas'alaynu ka soo hadallaye hal mas'alo uun inaga reeba lixda soo hadhayba in la cagsiyaa laga yaabaa toddobada mas'aleen ka hadallay saddex ereygu ta ta'buusitay afarna manquus buu ahaa isku gee waayo manquuska waxaynu nidhi marfuuc iyo majruur iyo mansuub saddexdaha laga dhigo mansuubka inoo daayo inaga reeba baynu nidhi manquus marfuuca iyo manquus majruur ah oo labaduba tanwiin sita waa laba iyo labaduba iyagoo ya'da sita oo bilaa tanwiina waa afar afartaaba waa la cagsiiyo sidii afsaxa ahayd kayrkood baa lagu cagsii oo sidan hadda sharaxa aan soo maraynay ee jumhuurtu ay qaateen almutacaal oo kale saddexda to'oodna ta'du hadday reebban ay qaalad tahay matnigu kama hadal innagaa ku soo darnaye qaalad iyada waxba lagama beddelayo saa ku daah labada kale ta'du hadday xarakaysan tahay jamac ku jirto muslimaad ta' ha lagu waqfiyaynu isku ogeyn waa sida af saxiixa iiga dhig oo cagsi waxaynu ogeyn raxma oo kale sidee ha loo waqfiyo raxma baynu isku ogeyn ha ha lagu waqfiyo ii cagsi afarta manquus iyo labadaa to'ood lixdaa jeer buu sheekhu isku yidhi waqad yuckasu fiihinna waa lix mas'alay ka hadlaysaa markaa waqad yuckasu in la cagsiyo ayaa la arkaa fiihinna kuwan dhexdooda cagsiga in la akhriyana waa laga yaabaa addamiiru damiirka fiihinna ku jira raajicun wuxuu u noqonayaa ilaa qalbi taa'i raxma ta'da raxmatin ah u bedeliddii haa'an ha' loo beddelayey wa ihbaati taa'i muslimaad iyo muslimaad ta'deeda sugiddii la sugayey iyo wa xadfi yaa'i qaadin qaadin oo laba jeera maruu marfuuciyo maruu majruur yahay ya'diisa xadafkeegii iyo wa ihbaati yaa ilqaadi alqaadi oo laba jeera ya'diisa sugiddeeda iyo xadafkeegii lixdaa jeer lixdii jeerba sheekhu uu taabtay halkaa ayaynu ku arkaynaa ey waqad yuuqafu waa la waqfi calaa raxmatin kelmadda raxmatina bitaa'i baa lagu waqfi wa calaa muslimaatin kelmadda muslimaatinana bilhaa'i baa lagu waqfi wa calaa qaadin kelmadda qaadin ana bilyaa'i baa lagu waqfi wa calaa alqaadi kelmadda alqaadi ana bilxadfi baa lagu waqfiyey waad aragtaa haddaba manquuskii waynagii nidhi manquuska aan ka hadalla labaynu saddex baynu u kala qaadnay manquus marfuuca iyo manquus majruur ah iyo manquus mansuuba manquuska mansuubka ah ayaynu dib u dhigannay aynu kaga hadlaynaa manquuska mansuubka ah walaysa ma aha fii nasbi qaadin lafdiga qaadin an nasbihiisa iyo walqaadiya ya-daa iminka kayguma kordhigin walqaadiya baa fiican wal qaadiya in yada la fadxiyo ma fadxinayaa yada ma fadxinayaan soo maaha qaadiya waa in ya la fadxiyaa walaysa ma aha fii nasbi qaadin qaadi nasbintiisa iyo wal walqaadii fii nasbi qaadin walaysa ma aha fii nasbi qaadin qaadi nasbintiisa iyo wal walqaadiya alqaadi nasbintiisa ama walqaadiya sidan ba iskaga daayo nas baynuu soo qadaraynaye walqaadi wa nasbilqaadi ilaalyaau ya mooye wax kale ma aha haddii alqaadi la nasbiyo ama qaadiyan qaadin la nasbiyo qaadiyan laga dhigo ya mooye wax kaloo lagu waqfiyayaa ma jiro waa ya-uun oo ya lama jari karayo laakiin waxaa jira haddii uu noqdo maxaanku idhaahdaa munawan waxaa la samaynayaa alif baa tanwiinta loo bedelayaa oo way inoo iman idaa kaana markuu yahay almanquusu manquusku mansuuban mid la nasbinayo wajaba waxa waajibaya fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa ihbaatu yaa'ihi ya'diisa in la sugo fa in kaana hadduu yahay munawanan mid la tanwiininayo ubdila waa la bedeli min tanwiinihi tanwiintiisa waxa laga bedel qaadan alifun alif baa laga bedel qaadan ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyaa munaadiyaa markaad waqfiyayso alif baad akhri'i doontaa wa in kaana hadduu yahay ghayra munawanin munawan hayrkii wuqifa cala alyaa'i ya'daa lagu waqfi iyadoo reeban ka qowlihi tacaalaa kalaa idaa balagat itaraaqiya ataraaqii baad odhan oo waad reebaysaa yaada xarakayn mayside sheekhu wuxuu doonayaa inuu ka hadlo mas'alo kale oo mansuub ah oo laba mas'alo meelahaas ah ama saddex mas'aleba ayuu doonayaa kelmadda idan inuu ka hadlo ayuu rabaa idan hadda idaa ma aha waa idan waxaa kaluu ka hadlaa la nasfacan nuunu tawkiidka khafiifada ah oo la nasfacan ah inuu ka hadlo ayuu rabaa waxaa kaluu rabaa ra'aytu zaydan mansuubka munawanka ah oo dhan inuu si guud waa ra'aytu zaydan buu ka soo qaataye munawankaa ah, mansuubkaana inuu si guud uga hadlo ayuu rabaa saddexdaa mas'alo sida loo waqfiyayo ayuu doonayaa haddaba kelmadda idan ah marka la waqfiyayo nuunkeega reeban alif baa loo bedeli ama saddex jeer baa nuunka reeban alif loo beddelaa waa idan alifkeega iyo la nasfa canhunu tawkiidkeega iyo munawanka mansuubka ee zaydan ah dhammaan idaabaad odhan oo la nasfacaabaad odhan oo zaydaabaad odhan saddexdaba markaad waqfiyaysid alifkana lama jiido jiidid dheer lama jiido oo lama yidhaha ra'aytu zaydaa akhrin maysid sii jiidi maysid xadda ka bixin maysid wa waa la waqfiyayaa calaa idan kelmadda idan a dusheeda ayaa la waqfiyi wa naxwi lanasfacan la nasfacan dusheeda ayaa la waqfiyi wa ra'aytu zaydan ra'aytu zaydanna waa la waqfiyi bilalifi alif baa saddexdaba loogu waqfiyi saddexdaba xilliga la waqfiyayo waa inaynu alif qaadannaa oo alif laga dhigaa bal sharaxa aan eegno yajibu waxa waajibaya filwaqfi waqfiga dhexdiisa waxaa waajibaya qalbunnuuni nuunta in loo gediyo nuuntii asaakinati reebnayd alifan alif in loo gediyo fii halaadi masaa'ila saddex mas'alo dhexdeeda yejibu waxaa waajibaya filwaqfi waqfiga dhexdiisa qalbunnuuni nuunta in la qalbiyo nuuntii asaakinati reebnayd alifan in loo bedelo fii halaadi masaa'ila saddex mas'alo ixdaahaa saddexdaa midkood idan weeyi kelmadda idan ah waa kelimatu idan ayaynu qaadanaynaa waa ta koobaad ixdaahaa idan weeye haadaakani huwa saxiixu isagaa saxiix ah wajazama wuxuu go'aamiyey ibnu cusfuur sheekhii la odhan jiray fii sharxi aljumal kitaabka jumalka amarkuu sharxayey biannahu isaga yuuqafu calayhaa waa la waqfiyi binuuni nuun baa loogu waqfiyi wa banaa wuxuu ku dulbineeyey calaa daalika arrinkaa wuxuu ku dulbineeyey annahaa iyada tugtabu waa la qori binuuni nuun baa loo qorayaa kolka nuunha lagu waqfiyo buu yidhi nuun baa loo qoraaye walayse ma aha kamaa dakara siduu sheegay saddex qowl baa qoraalkeyga ku jira walaa takhtalifu iskuma khilaafsana alquraa'u ragga quraadi ihi fi lwaqfi waqfiga iskuma khilaafsana calaa naxwi walan tuflixuu idan abadan ereygaa idan ah annahu isagu bilalifi alif inuu ku sugan yahay idantaa in alif lagu waqfiyayo quraada nin nin ku khilaafay ma jiro nin yidhi nuun ha loo qoro ma jiro ama nuun ha loo akhriyaba athaaniya mas'alada labaad nuunu tawkiiddi waa nuunu tawkiidka alkhafiifatu fudud alwaaqicatu ee dhacaysa bacda alfatxati fadxada dabadeed waa nuunu tawkiid khafiifo oo fadxa daba dhacaysa ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeye lanasfacan walayakuunan waqafa aljamiicu dhammaan culimmadu quraadu waxay ku waqfiyeen calayhimaa halkaa calayhimaa muu yidhi annaga calayhaa buu yidhi maha calayhaa waqafa aljamiicu waa calayhima kaas asaxan waqafa waxay ku waqfiyeen aljamiicu culimmada dhammaantood calayhimaa labadan mas'alo bil alifi alif bay ku waqfiyeen qaalo shaaciru gabayaabaaba gelay qaalo shaaciru gabayaabaaba gabay tiriyeyoo wuxuu yidhi wa iyaanka walmaytaati laa taqrabannahaa walaa tacbudi shayطaana wallaha facbudaa wa iyaaka adiga waxaan kaaga digayaa walmeytaati dadka dhintay ayaan kaaga digayaa ee laa taqrabannahaa ha u dhowaanin oo qof dhintay ha isku caabudin ama ha baryin walaa tacbud ha caabudin ashaydaana shaydaanka ha caabudin hadduu shayddaanku kuu qurxiyo ha ka yeelin wallaaha ilaahay uun facbudaa caabud buu ku yidhi wallaaha facbudaa markaynu nidhaa wallaaha facbudaa alifkaasi wuxuu ka yimid nuunu tawkiid khafiifa ah oo muxuu ahaa wallaaha facbudan ilaahay uun caabud bay ahayd macnaheegu wa iyaaka adiga ayaan kaaga digi walmaytaati iyo dadka meytida ah ilaa taqrabannahaa ha u dhowaan walaa tacbud ha caabudin ashaydaana shaydaanka ha caabudin wallaaha ilaahay uun facbudan caabud kolkuu ku leeyahay walaa tacbud shaydaan meydka ma tilmaamayo ilayn meyd haddaad caabuddo uu isagu una ku farinuuna i caabudku odhan isaga dembi uguma jiro adigu dembi kuugu jiraa laakiin shayddaanka kuu qurxiyey shayddaankaa ha raacin asluhu asalkiisu wuxuu ahaa ucbudan buu ahaa ucbudan oo nuunta ayaa meesha taalla ahaalihatu mas'alada saddexaad tanwiinulismi ismiga in la tanwiiniyo weeye ismigii almansuubi mansuubka ahaayee la nasbinayey naxu ra'aytu zaydan zayd baan arkay haadaa ee kan ah zaydankaa alif baa loo waqfiyayaa ra'aytu zaydaa baad odhan waqafa calayhi waxay ugu waqfiyeen alcarabu carabi waxay dushiisa ugu waqfiyeen bilalifi alif bay ugu waqfiyeen ilaa rabiicata nimanka reer rabiica mooyaane fa innahum nimanka reer rabiico waqafuu way waqfiyeen calaa naxwi ra'aytu zaydan ra'aytu zaydan iyo ka la midka ah bilxadfi xadaf bay ugu waqfiyeenoo way xadfeen qaala shaaciruhum gabayaagoogii ayaa gabay tiriyey wuxuu idhi gabayaagoogii alaaxaam badaa gunmuun waxusnu xadiisihaa laqad taarakad qalbii bihahaa iman daniif alaa hooyaay buu yidhi xabada alla kani wanaagsanaa gunmun baan ammaanayaa inanta hunmi la yidhaah baan ammaanayaa wa xusnu xadiidihaa iyo sheekadeedii macaanayd baan ammaanayaa laqad tarakad waxay ka yeeshay qalbi aniga qalbigayga bihaa sheekada wanaagsan dartii haa'iman mid dawakhay danifan oo sakaraad ah ama besdii ah ayay ka dhigtay buu leeyahay haddaba ereyga danifan ah ayuu maxallu shaahidkeennu yahaye ereygaa denif waxay u waqfiyeen sukuunka oo denif bay yidhaahdeen maxaana loo baahnaa sida ay jumhuurtu qaateen in denifaa la yidhaah denifaa in la yidhaah oo alif lagu taagay ahayd alaa hooyahay kani wanaagsanaa waa ficil iyo faacil xabada alaa hooyahay kani wanaagsanaa gunmun baan ammaanayaa inanta gunmi la yidhaa wa xusnu xadiidihaa iyo sheekadeeda macaan baan ammaanayaa laqad tarakad waxay ka yeeshay qalbii aniga qalbigayga waxay ka yeeshay haa'iman bay ka yeeshay mid dawakhay bihaa iyada ku dawakhay kolkaa qunmiga lafteedaa bihaada loo celin haddii xagga hore loo celiyena xadiidkii iyo sheekadii ayay noqon waxa ka wanaagsan inaynu haa'imka u celinno damiirka inaynu qunmi u celinno damiirka aynu nidhaahno wuxuu ku tacalluqayaa haa'im alaa hooyaay xabadaa kani wanaagsana hunmun baan ammaanayaayo inanta hunmi wanaagsana wa xusnu xadiiihaa sheekadeeda macaanina wanaagsana laqad tarakad wa xusnu xadiiihaa baan ammaanayaa laqad tarakad waxay ka yeeshay qalbii qalbigayga haa'iman mid wareeray bihaa iyada darteed u wareeray denifan oo besdiya buu yidhi denifaa halkuu ka odlaabu denif ka yidhi halkaasuu horta naxwihii inoogu dhammaaday bartaa ayuu inoogu dhammaaday sheekheennu wuxuu ku gebagebeeyey naxwihii kelmadda besdii ah haa'iman waa nin sakaraada oo oooo besdii'a buu ku yidhi qofkaa dawakhay ee sakaraadka ah ayuu ku gebagebeeyey waa aakhir kelima oo sheekhu uu naxweheenna ka soo qoray weeye intan dambe waa maxay waa kitaabada iyo cilmigii la odhan jiray ama khadka ama imlaha la odhan jiray iyo rasmiga iyo xeerarkiisii ayuu yaro ishaarayaa ilaa hamsatulwasliga soo socdaa waa rasmiga iyo xeerarkiisii weeye kamaa yuktabna sidii loo qori jiray alifka loogu qori jiray alifka ha loogu waqfiyo saddexdan mas'alaynu nidhi alif baa loo waqfiyayaa sidee loo qori jiray idan sidee loo qori jiray alif la nasfacan sidee loo qori jiray alif ra'aytu zaydan sidee loo qori jiray tanwiinta alif saddexdaba maadaamoo kitaabada alif la qoray waqfigu ha raaca buu ku leeyahay qoraalka oo sidii loo qori jiray un aynu u waqfinno kamaa yugtaban sidii loo qori jiray lammaa dakartu markaan sheegay alwaqfa waqfigii markaan sheegay calaa haadihi tan lagu waqfiyeyey ahalaaثati ee saddexda ah dakartu waxaan sheegay kayfiyata rasmihaa sidii loo qorayey fi lkhadi qoraalka istidraadan istidraad baanan u sheegay istidraadka waxaa la yidhaahdaa shaygoo meeshiisa meelaan ahayn lagu sheego munaasabad darteed fadakartu waxaan sheegay anna nuuna nuunta filmasaa'ili masaa'ishan ahalaati ee saddexda ah tusawaru in loo sawirayo alifan alif in loo sawirayo calaa xasabi alwaqfi sida waqfiga oo kale wa canilkuufiyiina kuufiyiinta waxaa laga wariyey anna nuuna tawkiidi nuunu tawkiidka tusawar waa la qorayaa nuuna nuun baa loo qorayaa wa canilfaraa'i farrana waxaa laga wariyey anna idan kelmadda idan ah idaa kaanad markay tahay naasibatan mid wax nasbinaysa kutibad waa la qori bilalifi alif baa loo qori wa ilaa haddii kale kutibad waa la qori binuuni nuun baa loo qori farqan waxaa la kala saarayaa beynahaa iyada iyo wa beyna idaa alfujaa'iya iyo idaada kedada kutusta ee deg dega ah wa beyna idaa ashardiya idaada shardiyada ah iyo walfujaa'iyata fujaa'iyada aba idaada shardiyada ah gabayada waynagii ku soo marnay waqad talakhasa waxaa soo khulaasoobay anna fii kitaabati idan idan qoraalkeega waxaa ku sugnaaday halaaثata madaahiba saddex madhab bilalifi alif in loo qoro muطlaqankii oon la kala qaadayn wa nuuni nuun in loo qoro muطlaqankii oon la kala qaadayn wa tafsiili in la kala tafsiiliyo markay camal falayso iyo markayna camal falaynin mar hadduu mas'aladaa sheekhu ka hadlay oo rasmigii ay tahay sida loo qorayo ay tahay idan oo saddex madhab ay ku jiraan idan qoraalkeega qolo tidhi markasta kaste alifa loo qoro iyo qolo tidhi mar kaste nuunha loo qoro iyo qolo tidhi markay caamilada tahayna alifa loo qoro markayna caamilada ahayna nuunha loo qoro si loo kala garto idaada shardiyadaa iyo idaada fujaa'iyadaa ah iyo idaadeen idanteennan hadda si loo kala saaro wuxuu sheekhu halkan u munaasabeeyey waa wowyada sawmaydaan arag wowyada waawuljamaacada loo yaqaan alif yar baa lagu daba qoraa alifkaa yar waa laisweydiiyey xagguu ka yimid alifkan yari muxuu ahaa qaaluu markaad qoraysid qaaluu e, qaaluu markaad qoraysid markaad qaaf iyo alif iyo laam iyo wow qorto maxaa haddana wowga laga dembaysiiyaa qaaluu alif yar baa laga dembaysiiyaa alifkaa yar buu inoo sheegaya lama akhriyo hadda laakiin alif la akhriyaya ma aha waa la qorayaa uun waxay culimmadu yidhaahdeen waalalifu latiifi alkhati mufariqatun bayna waawi lismiya wa waawi alficiliya waxaa la og yahay dacaa maxay ficilka dacaa muxuu ku bukaa laamka dacaa waa maxay tahay ilan sarfi waynu dhiganaye isagu dacaa wow ma aha bal mudaaricee dacaa yadcuu haddaba markuu wowgani wowgii ficilka ka tirsanaa uu yahay ee laamkii ficilka laguma daba qoro markuu laamka ficilka yahay laguma daba qoro markuu wowgani waawuljamaaco yahay wow laamka ficilka ka madax bannaan markuu yahay ayaa lagu daba qorayaa qaaluu waa maadiya iskaga daba qor ilay laamkii maaha waa waawuljamaaca eh waawuljamaacadaasi ama ha icraabnaata naa'ibu faacil ama ha icraabnaata faacil ama ha icraabnaata ismukaana kaana waawuljamaacada ayaynu ku daba qoraynaa saddexdaa icraabood bayna leedahay mar waa faacil marna waa naa'ibu faacil marna waa ismukaana kaana waa akhawaatiha saddexda jeerba alifkaad ku daba qori qaaluu maadi bay noqon kartaa amarna way noqon kartaa mudaaricna way noqon kartaa hadday maadi tahay waa qaalu hadday amar tahayna waa quulu hadday mudaaric tahayna waa yaquuluuna oo jaazim ama naasib lagu daray ilan yaquuluuna nuun baa ka dambeeya nuunkii lagu rafcin jiray marka nuunkaasi meesha ka baxo ee wowgu uu daraf maro markaasuu alifkii yaraa imanaya maxaad odhanaysaa haddaba yaquuluuna lam ku dar ama lan ku dar lam yaquuluu ama lan yaquuluu alifkii yaraa waad ku daba qori waxaynu haynaa hadda sagaal mas'alo ayaynu halkaa ku taabannay waa sagaal jeer soo sagaal jeer maaha sagaalka jeer waxaynu nidhi kow waxaa lagu daba qorayaa wowgan horta waa ficiluun wowgan waa alifkan yar wow ficil ku jirun baa lagu daba qoraa haddaba waxaynu nidhi ficilkii waa maadi ama waa mudaaric ama waa amar saddex sow ma aha saddexdaa mas'alaynu hayno waxaad haddana ku sii dhufan saddexdaba wowgu inuu faacil yahay iyo saddexdaba inuu naa'ibu faacil yahay iyo saddexdaba inuu ismu kaana yahay alaaa fii alaaa waa imisa tisca weeyi sagaalkaa jeer alifka inoo qora haddaba waxaad ogaataa yadcuu muxammedun markaan idhaa ee muxamed aan faacil ka dhigayo yadcuu wowgaasi waa maxay waa laamki mise waa waawljamaaco waa laamki lagu daba qori maayo alifka waa mamnuuc haddaan idhaahdo yadcuuna oon eeg isagoo wow ku buka aan afcaalu khamse ka dhigo wa innagii ku soo marnay kitaabkeennii hore in labada wow mid la xadfayo ruuxulclaabkaan berigii hore ku marnay laba wow baa kulmayo mid baa la xadfayaa baynu nidhi yadcuu markaan afcaalu khamse ka dhigay laba wow kulmaan ee mid la xadfo yadcuuna buu noqon yadcuuna isagoo ah lam ku dar muxuu noqon lam yadcuu yadcuuda haddaba wowga uu laamka yahay ee yadcuu muxamed yadcuudaasi wowgaasi waa laamkii ficilka oo alifka lagu daba qori maayo lam yadcuudana alifka waa lagu dabaqoriyo waa waawuljamaaco waxaad ku kala garanaysaa lam yadcuuda lamtani wowgay xadfi lahayd hadduu wowgani yahay muctalulxaraf ficilihii ficilka hadduu yahay lam yadcuu waxaa la ogaaday lamtani inay nuun jartay oo ereygani afcaalu khamse uu ka socdo lantuna waa saasoo kaluun sagaalkaa jeerba culima saasaynu u qori wa tugtabu waa la qorayaa alalifu alif ayaa la qorayaa bacda waawiljamaaca waawuljamaacada dabadeed baa alif la qori ka qaaluu oo kaleba weeyi duuna alasliyati wowda asalka ah ee laamka ficilka a dabadeed lagu qori maayo ka zaydun yadcuuba weeyi wa tursamulalifu alifta waa la sawiri alifkii halkaa markuu sagaal mas'ale kaga hadlay intaasi waa imise mas'alaynu nidhi waa sagaal mas'aluu ka hadlay dhinac kale ayuu u baydhay oo alifkaa yaree saa'idkaa ah markuu ka hadlay unbu yidhi war horta alifka sidee loo qori jiray waaba su'aale alifka sidiisa af carabiga sidee loo qoraa marka alifaad qorayso seed u qoraysaa alifka marka carabiga la qorayo laba siyood baa loo qoraa waxaa loo qoraa in saa loo taago saa loo jiido uu noqdo maxaanku idhaha warankaa yaree kor u taagan ama tiirkaa yaree kor u taagan oo kale inuu noqdo iyo in sida ya'da loo qoro ya'dii ma garanaysiin oo dhibicyada laga daayo calaamad yarna la duldhigo far yarsaa loo duldhigo labadaasiyood ayaa alifka loo qoraa horta sidiisa af carabiga maxaan ku kala garannaa haddaba labadaas ee alifka loo qorayo maxaynu ku kala garannaa oo maxaynu nidhaahnaa alifkani waa kii kor loo taagayey iyo waa kii sida ya'da loo qorayey maxaynu ku kala garannaa waxaa la eegayaa alifku kelmadda uu ku jiro hadduu xarafka afraad iyo waxa ka sii badan yahay sida ya'daa loo qoraa maxaynu idhi alifku xaraf kelmadda uu ku jiro hadduu xarafka afraadiyo waxa ka sii badan yahay sida ya'daa loo qoraa muusaa seed qori haddaba muusaa alifka muusa ugu dambeeya waa kii imisaad waa afraad sooma sida ya'daynu u qori mustafaa sidaynu u qori alifkiisa mustafaa sida ya'da waayo waa kii shanaadee mustashfaa sidaynu u qori mustashfaa oo isbitaalkiiah waa xawey sida ya'da waa kii lixaad hadduu afraad iyo waxa ka badanba alifku yahay sida ya'daa loo qoraa asalkiisa lama eego maxaa soo hadhay hadduu saddexaad yahay baa soo hadhay se uma aha hadduu alifku xarafka saddexaad yahay waxaa la eegayaa asalkiisu hadduu wow yahayna kor baa loo taagaa asalkiisu hadduu ya yahayna sida ya'daa loo qoraa dacaa oo baaqay ah asalkiisu waa wow oo masderkaa lagu garanayaa dacwa'a waa ka dacwa wowgii waa ka halkaa ka soo baxaya dacaa haddaba alifkaa kor baynu u taagi laakiin ficilka hadaaa oo wuu hanuuniyey hadaa alifkaasi waa ya markaad qorayso hadaa sideed u qori sida ya'daad u qori waayo ya'dii hadyunbay ka soo baxaysaa marka hadyun la yidhaah ayay yadi ya'dii ka soo baxaysaa waxaynu aragnaa barta haddaba hadduu ficil yahay ayaa la odhanayaa masderka ha lagu garta eh hadduu ismi ismi yahay ka warrama ismi hadduu yahay maxaa laga yeeli alifkii waa xarafka saddexaad waana ismi marka taniye laga dhigo ee la taniyeeyo ayuu alifku wuxuu yahay caddaanaya fataa waa wiil waana ismi alifkiisa sida ya'daan u qoraya waayo asalkaa ya'a oo maxaan ku gartay inuu asalku ya' yahay fataa bal laba ka dhiga oo musanna ugu dhawaaqa alifkaasi ya' buu noqon doonaay fatayaani wataa ya'dii soo baxday ilayn isaga lagu odhan maayo masder buu leeyahe casaa oo ul'ana casaa oo ul'a iyadana bal taniyeeya oo laba ulood dhaha casawaani alifkii wow noqday dee kor u taaga markaa wahaakada xeerarkaa ayuu halkan doonayaa sheekhu inuu inagu baraarujiyo wa tursamu waa la sawiraayo waa la qoraa alalifu alifta ayaa la qoraa yaa'an ya ayaa loo qoraa in tajaawasad haddii ay gudubto ahalaaثata saddex xaraf hadday gudubto aliftu hadday saddex xaraf ka badnaato ya baa loo qoraa ama ficil ha ku jirto ama ismi kastadcaa oo kale wey istadcaa alifkaash isagoo asalkiisu wow ah ilaindacaa buu ka yimide ya baa loo qori dee saddex bay ka badnaatay walmustafaa oo kale weeye isagoo ismiya ya baa loo qoriyo waynu aragnaa ow kaana hadduu yahay asluhaa asalkeegu alyaa'aya ama saddex saddex kama badne e waa saddex laakiin asluhaa alyaa asalkeegii baa ya'a karamaa wuu toogtayba weeye waa ficil hadday tahay walfataa inankii weeye waa ficil hadday tahay alfata alifka ku jiraa waa ka saddexaad waayo asha lama tiriyo alfata asha ha tirinina waxa asha ka dambeeyuunkow ka bilaaba fataa uun ah eega wa alifan alif baa loo qori koru taagan qaa'imo ah fii hayrihi kaa hayrkii sheekheennu fii hayrihidaa wuxuu ku caddeeyey alifka asalkiisu hadduu wow yahay in kor loo taagaya kafaa iyo casaa kafaa waa qadaadkii ama ficilkii raacidda ahaa weeyi qafaa wuu raacay wuu raadsaday walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waa kafaa wuu raacay baa la yidhaahdaa waa ficil ereyga kafaa'ihi isagoo sidaasa ayuu marna qadaadka dambe noqdaa af carabiga oo qafaa waa qadaadka marna wuxuu noqdaa maxay qafaa muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa marna qadaadkii marna raaciddii kolkaa asnown iyo asfeebba si ficil iyo si ismi ayuu labadaba u shaqaynayaa luqooyinku way leeyihiinoo af soomaaligeenna waan ka helaynaa oo ingiriisiga waynu ka helaynaa haddaan idhaa ereyga nail haddaan soo qaata nail eh, haddaan idhaa i wanted to nail this nail on the wall labadaa nail maxay ugu kala jiraan halkaa i wanted to nail nail waa feeb hadda halkaasi waa xawey waa musbaarid haddaan idhaahdo this nail haddaan idhaahdana waa maxay waa musbaarka laftiisii marna musbaarid bay ugu jirtaayoo ficilkiiya marna musbaarka laftiisii bay ugu jirtaa kolka waxaynu arkaynaa carabiga iyo ingiriisigiyo way ka siman yihiin ereyo isku dhawaaq ah oo laakiin macnahoogu kala baydhayo qafa ama qadaad dheh ama raacid dheh hadda halkeenna yaa munaasiba haddaba waxa munaasiba raacid ficil baa munaasiba waayo hadda ma odhan karno ereyga qafaa ah qadaad waan odhan karnaay waa laga fiican yahay qadaad inaynu nidhaa sababtuna waxa weeye casaabaa ul ah laba ismi lama wada tusaalaynayee dhinacna ficil baa laga tusaalaynayaa dhinacna maxaa laga tusaalaynayaa dhinacna ismi tusaa istadcaa iyo mustafa mid ficil buu ahaa midna ismi rama iyo alfata mid ismi buu ahaa midna ficil kafaa iyo casaana sidii oo kaluun ka dhig wayankashifu wuu caddaanayaa amru alifilficli ficilka alifkiisa amarkiisu wuxuu ku caddaanay bitaa'i ta ficilka ta uun u idaafee ta uun u keen ramaa markaan doonayno alifkaas iyo iyo wow midkuu ka yimid anaa toogtay dhibal hadda ramaadii ramaytu ya-i buu noqday kolkaas sida ya'da iigu qor dacaana maxaan odhanayaa ama cafaa cafaa wuu cafiyey maxaan odhan cafawtu waan cafiyey haddaba ta ahaa taa facalta uun alifka ficilka markaad baadhayso ku darso ama masderka ku darso taa facalta amaama masderka kaa doonto ayaa alifka kuu sheegaya walismi ismigana waxaa lagu garanayaa walismi wa alifilismi ismiga alifkiisu way faydmi bitaniyati taniyayntay ku faydmi casaa maxaynu odhanaynaa oo ushii ah casawayni baynu odhan laba ulood fataa oo wiilkiiya maxaynu odhan fatayayni baynu odhana oo laba wiil ah sharaxa aan eegno lamaa dakartu markaan sheegay haadihi almas'alata mas'aladan markaan sheegay oo min masaa'ili alkitaabati masaa'ilka sida wax loo qoro ah istadradtu waxaan raaciyey oon fangeliyey bidikri mas'alatayni laba mas'alo sheegidood labada mas'alo oo muhimmatayni muhiim ah oo min masaa'ilihaa masaa'ilkii qoraalka ah iyo kitaabada masaa'ilkeegiiya ixdaahumaa labadaa midkood annahum iyagu faraquu waxay kala saareen baynal waawi wowda fii qowlika ku jirta zaydun yadcuu faacilku waa damiir zayd u noqonaya oo yadcuu wowgaasi ficilka laamkiisii weeyi wa beynaha iyo dhexdeeda oo fii qowlika ku jirta alqowmu lam yadcuu alqowmu lam yadcuu waa in lagu daraa ilan wowgani waa waawaljamaaco oo lamtanaa nuunkii xadaftay fa waxay ziyaadiyeen alifan bay ziyaadiyeen bacda waawiljamaaca waawuljamaacada dabadeed bay ku ziyaadiyeen wa way ka qaawiyeen alasliyata wowda asalka ah min alalifi bay ka qaawiyeen qasdan ujeeddo liqasad litafriqati kala saarid baynahumaa dhexdooda la kala saarayo loo qastayo labadanaa la kala saarayaabuu sheikhu ku yidhi xikmaddaa aynu sheegnay ee sheekhu sheegay kuwo aan ahayn iyo ilaal cilal aan ahayn ayay culimmada qaarkoodna sheegaan laakiin kana ayaan ayaan qaadanaynaa athaaniya mas'alada labaad anna min alalifaati alifyada waxaa ka mida almutadarifati xagga dambe maray maa yusawaru mid loo qorayo alifan alif loo qorayo wa minhaa waxa ka mida maa yusawaru mid loo sawirayo yaa'an ya' mid loo sawirayo wa daabitu daalika kaa daabidkiisuna anna alalifa aliftu idaa tajaawasad markay gudubto halaaثata axrufin saddex xaraf markay gudubto ow kaanat ama ay tahay munqalibatan mid ka soo qalboontay can yaa'in ya' mid ka soo qalboontay sawirad waa loo sawiriyo waa loo qori yaa'an baa loo qori misaalu daalika kaa tusaalihiisu fi nowci alaweli nooca hore afarta saddexda gudbay istadcaa weeyi iyo walmustafaa weeyi wa fi nowci haanii nooca labaadee asalkiisu ya'da yahay isagoo saddexa ramaa weeyi wahadaa weeyi walfataa weeyi walhudaa weeyi wa in kaanad hadday tahay aliftu haalihatan xarafka saddexaad hadday tahay munqalibatan iyadoo ka soo gadoontay can waawin wow iyadoo ka soo gadoontay suwirad waa loo sawiri alifan alif baa loo sawiri wadaalika kaasi naxwu dacaa oo kale weeye wa cafaa oo kale weeye walcasaa oo kale weeye walqafaa oo kale weeye walammaa dakartu markaan sheegay daalika arrinkaa markaan sheegay ixtajtu waxaan u baahday ilaa dikri qaanuunin qaanuun iyo xeer inaan sheego yatamayazu soocaya bihi yatamayazu uu soocmayo bihi bisababihi qaanuunka dartii dawaatul waawi kuwa wowga u saaxiibkiihi min dawaatilyaai kuwa ya'da u saaxiibka ah wax lagu kala gartaan u baahday fadakertu waxaan sheegay annahu sha'nigu inuu yahay idaa ushkila markuu ishkaal ku yimaad amrulficli ficilka amarkiisu markuu mushkil noqdo wasaltahu waxaad la xidhiidhini bitaa'i lmutakalimi taa'ulmutakalim aw ilmukhaadabi ama taa'ulmukhaadab fa mahmaa dahara wax kastooo soo muuqdaa fa huwa asluhu waa asalkii hadduu wow soo muuqdana waa asalkii hadday ya soo muuqatana waa asalkii alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annaka adigu taquulu inaad odhan fii ramaa ficilka ramaa iyo wahadaa ficilka haddaa dhexdooda ramaytu waan toogtay baad odhan wahadaytu waan hanuuniyey baad odhan wa fii dacaa ficilka dacaa'a iyo wa cafaa ficilka cafaa'a dhexdooda waxaad odhan dacawtu baad odhan waan beryey wa baan odhan waan cafiyey wa idaa ushkila marka haddaba mushkil uu noqdu ishkaal la keeno amrul ismi ismiga amarkiisii markuu mushkil noqdo iyo miduu ishkaal ku jiro markuu yahay amrulismi nadarta waad eegi ilaa taniyatihi taniyeyntiisii ayaad eegi fa mahmaa dahara wax kastooo muuqda fiihaa dhexdeeda ka muuqda fa huwa asluhu waa asalkiisii alaa taraa war miyaadan ogayn annaka taquulu inaad odhanaysid filfataa iyo walhudaa alfatayaani oo ya'baas soo caddaan walhudayaani oo ya'baas soo caddaan wa filcasaa iyo walqafaana alcasawaani oo wow baa soo caddaan walqafawaani oo wow baa soo cadaan wamaa axsana maxaa ka wanaagsan qowlo shaadibiyi imaamu shaadibi kitaabkiisan xirsul amaaniga ah markuu ka warramayey mas'aladan noocanuu u soo dhigay wuxuu yidhi وتثنية الأسmاء تkشhiفhا وإn rdtا إليka الفعل sdفt mن hlاn وتثنية الأسmاaء asmاada oo la taثniyeeyo laba laga dhigaa takshifuhaa ismiga way faydaysaa asalkiisii taثniyeynta ayaa kuu faydaysa wa taثniyaة الأsmاaءi asmaada oo la taثniyeeyaa tagshifuhaa way faydaysaa asalkii ismiga inuu wow yahay iyo inuu ya yahay ficilka xaggiisana wain raddata haddaad celiso ilayka xaggaaga haddaad u celiso alficla ficilka oo ta'dii aad ku darto saadafta waxaad la kulmaysaa manhalan darbaad la kulmaysaa aad ka dhergaysid darbaad heliye cilmi baad heliye xaggaagunu soo celi buu ku yidhi qaala alxariiriyu wuxuu idhi shaykhii xariiri la jiray waa maqaamaatulxariiriga ninka qoray innaga hooyooyinkaa inagu sasabi jiray hooyooyinka caruurta markay sasabayaan sow sheeka xariirka maynaan maqli jirin waa sheekooyinkii sheeka xariir ninka nin kale weeyey maqaamaadku waa konton iyo dheeraad sheekaa ku qoran waa sheeka xariirtii qaala alxariiriyu xariiri wuxuu yidhi raximahu اllaahu tacaala ida alficlu yowman quma canka hijaauhu فألحق به تاء الخطاب ولا تقيف فإن تاره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فاه يكتب بالأليف إذا الفعل فعلkii يوما maalin un غume haddii uu qarsoomo canka xaggaaga uu ka qarsoomo hijaa'uhu xuruuftiisu faalxiq haleeshii bihi ficilka taa'alkhitaabi taada taa'ulkhitaabka ah oo walaa taqif ha istaagin oo ha ka shikiyin ha waqfiyin maaha waa ha ka joogsanin arrinkaa ha ka joogsan humma waynagii soo maraynay cashirke cashir baynu ku maraynay aynu odhan jirnay waa majhuul sideediie laakiin musamaa lagu macneeyaa idalficlu ficilkii yowman maalinuun humma hadduu qarsoomo canka xaggaaga hijaa'uhu xuruuftiisu fa alxiq haleeshii bihi isaga taa alkhitaabi taa'u lkhitaab oo walaa taqifa ka joogsanin arrinkaa fa intarahu haddaad aragto bil yaa'i ya haddaad ku aragto yowman maalinuun katabtahu yadaad katabtahu waad qori biyaa'in ya baad u qori wa ilaa haddaadan ya ku arag fa huwa yugtabu waxaa loo qorayaa bilalifi alif baa loo qori in shaa allaahu tacaalaa casharkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam